alxamdu lilah asalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi sala allahu عليه wasalam asalaamu calaykum raxmat ullah waxaynu ku jiraa kitaabu alxaj shuruudda xajka axaadiis tilmaamaysa waynu soo maray waa yahay xadiiska cabdillahi bni cabaas ee ka warramayey inaanu qofku qof dumar ah oo dee gayaankiisa aanu meel kula gaar noqon iyo inaanu gabadhu keligeed safrin waxaa ku jirta intiisa dambe uu sheekhu usoo qaatay faqaama rajulu faqaala yaa rasuul allah ina imra'atii kharajat xaajatan wa inii uktutibtu fii qaswati kada wa kada xaaskaygiina way baxday anigana jihaad baa laygu qoray halkaa iyo halkaasa meel dee caymanu garanayaan markaa marka qofka la cayme ladhaa hebelo halkaasaad tegeysaa ee imaamkii fardu cayn baabay ku noqonaysaa isagii jihaadkii markaa isagoo farducayn ku tahay ba haddana rasuulku yihi orodo gabadhaadii xajka u raac taasi waxay uu xadiiskani ku cadiy sariix ku yahay inaanay gabadha haddii aanay maxram haysanin raaca oo waxau shuruuddii kaleba ha u dhamaystirantee inaan gabadhaasi xaj lagu lahayn indaliq fi xuja maca imraatik arrintaasina waa arrin aada u muhiim ah oo aanay u baahanayn in la is وعن بن عbاس رضي الله عنهma أن النبya slى الlه عليه sلم samca wx mqل رaجuلا nin yqul le labeyka can shubrma ilaaho waxaan kaaga xidhanaya kaaga ajiibaya xaj can shubruma ninka la ha shubruma qaala waxa rasulku uhi عليه الصلa sلام man shubruma oo shubruma waayo qaala wuxu uhi أخun waa walaal lii anigu aan leeyahay waa nin aanu walaalanahay wey aw qariibu lii amba mid aanu qaraabanahay labadaa midkood buu yihi oo isma diidaa marka uu cayimay oo walaalkay buu yihi amba waa aw qariibun lii akun lii aw qariibun lii labadaa midkood wey qaala rasulku wuxu uhi xajajta can nafsik xajajta can nafsik naftaada miyaad ka xajtay markaad shugrumo ka xajtee eh? qaala wuxu lmaya qaala wuxuu uhi xuja ka xaj can nafsika naftaada ka xaj uma dabeetana xuja can shubruma shubruma dabeetana ka xaj rawahu abu daawud wabnu maaja saxiib ibnu xibaan waraajixu cinda axmed waqfuhu axmed bn xambal isagu waxa uu ka dhigay xadiiskan inuu yahay mowquuf marka xadiiskan markaa hadduu mowquuf yahay haddii kaleba weliba marfuuca ayaa rajaxane oo saxiixna ka dhigay culimada saxiixa ka dhigay in qofkii haddii isagii faralkii lagu leeyahay xajka lagu leeyahay aanay u banaaneyn cid kale inuu ka xajo ama waalidkii ha noqdo ama qaraabadiisii kale ha noqdo ama qof kaleo ka madax banaanba ha noqdee ilaa iyo horta de isagu faralkiisii iska ridayo niyaabadi hagaagi mayso walow maslada markaa culimada qaarkood oo hadal ii geliya haba jira lakin sidaasa xadiiskani u ka cadiyay ana nabiya sala اlahu alay sl samica wuxu maqlay rajulan yaquul labayk can shubruma labayk waa araygii talbiyada lagu celcelinayay dee xajka iyo marka la xidhanayaba labayka macnaheeduna waxa lagu fasiray siday culimadu luqadu ijaabata bacda alijaaba bimacnaa ajabtuka oo xajku waa meel layskugu yeedhay oo adin fi nnaasi bilxaji atuuka rijaalan marka labeyk ilaahow ku ajiibay oo daaqaaga yeelay iyo amarkii aada siisay dabeete waxaa kaloo laga qaadanayaa qofka qofka ka xajaya inuu qofkii magacaabo oo idhaahdo labeyk allahuma can fulani labeyk allahuma xajan can fulanin ilaahw hebel baan kaaga xajaya oo qofkii u magacaabayo qaala manshuru ma qaal akhun aw qariibun lii qaala xajajta can nafsika ey axajarta can nafsika qaala laa qaala xuja can nafsika uma xuja can shubraba waa tartiibu geliy an ibn cabaasi radi allahu canhuma qaala khaطbna rasuul الlahi salى الlahu alay slm rsulkaa noo khudbeeyey faqala wuxu uhi in allaha ilaahay kataba calaykum ay farada calaykum wa awjaba calaykum wuxuu idinku waajibiyey alxaja xaj buu idinku waajibiyey faqaama waxaa kacay alaqrac binu xaabis aqrac binu xaabis atamimi qaala wuxuu ihi afii kuli caamin ma sanad kasta ayaa uu nagu waajibiyey ya rasuul allah rasuulka ilaahi qaala wuxu uhi low qultuhaa haddaan odhan lahaa qaala ay rasuulu llahi sala llah ala sl rsulku wuxu uhi low qultuhaa haddaan odhan lahaa nacam haddaan ereygaasun odhan lahaa ama bala aan odhan lahaaba lawajabad way waajibi lahayd oo sanadka say waajib idinku lahayd idinku waajibi lahayd alxaju mara xajku hal mar weeyaan ay fi lcumri famaa zaada wixii ka siyaadsan intaasi fahuwa taawucun waa sunne taawucun ay mustaxab rawaahu alkhamsa kayr الtirmidiy wa aslu xadiiskan asalkiisu fii muslim min xadiisi abi hurayrata radia allahu canhum marka xadiiskana wuxuu ku cadyahay qofka cumriga cumrigiisa hal mar unba xaj lagu leeyay hadduu halkaa mar iska gudo oo dabeedna markaa uu iskaba daayo mar dambe tegin wax dembi oo uu leeyahay haba yaraata ma jirto hadduu ku noqnoqdana isaguma markaa ajirka shaqeysa haddii aanu wax ku tagaba aanu helin cumrigiisa oo uu saa ku geeriyoodana oo dee waayaba markaa aanu suurto gelina dee aakhire wax dembiya ma laha وعن بن عباس رضي الله عنهma qال khadبna رsuل الlahi صلى الله علي sلم فqال iن الlaha katba عalayكم الxaj ilaahay xajkaasuu idinku waajibiyey kataba عalaykum kutiba عalaykum ereygaa in badan baynu aragnay macnihiisuna waxa weeyaan أwjaba عalaykum faqaama alaqrc bnu xaabis aqrc bnu xaabis waxau ahaa banu tamiim qoladii la odhan jiray reer banu tamiim odayaashii hogaamin jiray buu ahaa dadkii mualafatu quluubuhum buu ahaa dadkii qalbigooda lasoo dhaweynayay ee saasuu markaa su-aashan yare qalafsanaantu dhinaca inkastay masale tahay haddana uu rasuulku yaradiidu yihi haddaan nacam odhan lahaa waajibi lahay oo markaa sidaa arrinkaa mudlaqee lagu daayay inuu ku daayaabe ilaahay xaj buu idinku faral yeelay marka dee hadduu sanad kastan ahaan lahayd waa la raacin lahaa lagama daayeen ya sida dee rabadaantoo kaleba laba bil rabadaan la dhaay marka ilaahay xaj buu idinku faral yeelay sanad kasta ayaa taasaa daliil laazim oo la raaciya ahaan lahayd mar haddii laga daayay in saa lagu qaataabe saa ku qaato laakiin haddii markuu weydiiyey afii kuli caamin ya rasuul lah bala uu rasuulku odhan lahaa hadalkaasoo kaliya n saasay ku waajibi lahay alxaju mara masale cilmiga lakin muhiima dee ayaa laga faiday mesha aqrac bin xaabis atamimi waa ninka rasuulka aleyه الsلat slaam ay waxa arkay dhunkanaya xasan iyo xusein isagii toban caruuran leeyahay oo midnaba dhunkanin isagoo haddii ilaahay nafta haddii adiga naxariis ilaahay kaa saaray maxaan ku hayaa banu tamiim waa qabiil aada u ballaarhan oo luqadoodana aad aynu ku dhigana naxwaha iyo soo maha ya banu tamiim ka waayi maysid xataa kutubta waad ku dhigan doontaan insha allah mawid soo mari doonaa markaxawaaho kale maraysaan saxaabadiina rag badan baan ka mid ahaa oo ka mid ahaa qacqac bin camir atamimi ninkii khawaarijta aasaaseyna iyagu ha dhinac kale marka laga eego aasaasay macnaa fikirka uu rasuulku alay slat slam markaa ninkii ku yihi icdil isagoo rasuulku haniimadii qaybinaya xunayn ee uu rasulku tilmaamay ninkaa dhabarkiisa inu ay kasoo bixi doonaan qoom sifooyinkaa leh dulkhuwaysara tamim qabiilkaas banu tamiim waxay ka mid ahaayeen iyaguna cadnaaniyiinta oo dee qurayshta iyo bay markaa dhinaca leego isku soo dirsamayeen niman aada u dagaal badan oo aada u ballaadhan way ahaayeen tiro ahaan dabeetna waxay ma carabta ku mahmaan jirtay ay ku maamaayeen low taأhara الإslaamu laakla banu tamiim الnaas hadduu islaamku dib dhici lahaa ree banu tamiim dadkaba way liqi lahaayeen wuxuuna abu horeyra yihi xadiis صaxiixa horta khawaarijt badanna way ka soo baxeen markii dambe gabadhii xataa sajaax la odhan jiray nabiga sheegatay iyada iyagii ahayd waan qabiilkaa ku yar dheeraanayaa in yare si aad u ogaataan culimo badanna ay kamid yihiin oo ragga macruufka ee culimada waqtigan jooga kamid ah culimada waqtigan iyo kuwii horaba kamid ah sheekh maxamed cabdilwahaab baa kamid ah sheekh maxamed cabdilwahaab wahaabiya iminka dhahdaan <laughs> waa banu tamiim ibn cuthaymiin ayaa isna banu tamiima waxaa qabiilkaasi markaa ciraaq iyo nashti iyo dhulkaas aad bay ku badayay imikada laftigeeda aad bay u badan yihin oo way joogaan banu tamiim waxaa ka mid ahaa ninkii gabi jiray odhan jiray jariir iyo ninkii kale jiray farastak ee waqtigii banu umaya idaa qadibat calayka banu tamiimin xasibta annaasa kulahum qidaaban ayuu yihi hadday reer banu tamiim ku cadhoodaan waa jariir markuu faanayay reer dadko dhami waxaa sonaysaa mal way ku cadhayseen faqud الnadra inaka min numayrin falaa kacaba balagta walaa kilaaba war indhaha hoosu dhig bu ni waad waaa tahay banu kilaabe waxaa tahay markaa numayr reerkaasoo reer aada u qiimo badnaaya gabaygaa ninkaasi yidhi baa la yihi ayaa halkaa shariir iyo farastik iyo saddexdaa nin baa isku gebi jiray oo hadallo dheer bay leeyihin banu tamiim wuxu yihi markaa abu hureyra hadaba fadligoodii baan doonaya inan sheege maa ziltu uxibu bani tamiimi mundu samictu rasuula اllahi salى اllahu alay waslm yaqulu fiihim halaaثa ka suuli maayo inaan reer banu tamiim jeclaado markaan nebiga ka maqlay alayhi الsalaatu wasalaam isagoo saddex leh saddex arrimood ka sheegaya waxa uu rasuulku tilmaamay wuxuu yihi ashaddu umatii calى dajaal ummadayda dajaal kuwa ugu darani waa iyaga dajaal akhiru zamanku soo bixi doonaa soo maaha nimanka la dagaalami doona ugu darani waa banu tamiim waxaa kaluu nabigu uri alayh isalaatu wasalaam sadaqaa la keenay sekaa la keenay sekadoodii ayaa la keenay oo markaasuu hi hadihi sadaqaatu qawmi hadihi sadaqaatu qawmi waa sekadii qowmkayga si gaar buu markaa rasulku isu xiisiiya alayh isalatu asalaam mar kale caisha ayaa addoon iyaga ka mid ah oo lasoo qabsaday waqtigedii dagaalada ayuu ayuu ku yihi rasuulku alayh الsalaatu wasalaam fa fainaha min waladi ismaaciil hore waxay ka mid tahay waladi ismaaciil haddana marka lagu leey de ree macnaheedu inay ugu fadli badan yihiin qabaa'il badan ka fadli badan sida xadiiska rasulku alay sla slam ku sheegay si guud marka loo sheegay de qurayshtiya baa ka mid ah waanay u yimaadeen nebiga caleyh iyagoo tiro iyo saa ku faanaya qoladii ay kusoo degtayna waa lagu sheegay inay ahaayeen in aladiina yunaaduunaka min waraai اlxujuraati akaruhum laa yacqiluun maxamedow noo soo bax bay dhahdeen dibadday istaageen aqrac bin xaabis iyo qoladaas baab lmawaaqiit wuxuu baab yahay almawaaqiit mawaaqiit lxaj baa looga jeedaa mawaaqiit jamcu miiqaat jamcu miiqaat oo min alwaqti baa laga keenay waa kelmadda waqti baa laga keenay dabeedna cila sarfiya ku dhacdo muuqaat bay noqon lahayd wowgii baa ya loo bedelay maadaama xagga xarakada iya u haboon tahay ee kasrada dabeete miiqaat bay noqotay miiqaat makaani iyo zamani labadaba ku dhacay markaa miiqaat zamaniya wa makaaniya waayo waqtigii iyo meesha laftigeedii bay noqonaysa xajku markaa wuxuu leeyahay mawaaqiit zamaniya iyo mawaaqiit makaaniya labadaba u leeyahy mawaaqiit zamani waa saddex bilood oo bil saddexdaa bilood unba xajka la xidhan karaa wakti kaleo xaj la xidhan karaa ma jirto sida salaadii duhur imika inaanu tukan karin oo kale waa markaa shawaal dulqacda iyo dulxija shawaal dulqacda iyo dulxija oo waliba markaa culimo badan ay sheegeen cashru dulxija tobanka u horeeya unte ila maalinta sagaalada dulxijaba noqonaysa carafe laakiin hadduu carafo habeennimo un soo gaadho qofka oo maalinimo ba aanu soo gaarin habeenka tobnaad haduu soo gaadho xajkiisu waa ansaxay saynu arki doona insha allah saddexdaa bilood weeye kuwa mak zamaniga ee xajka la xidhan kara oo xilligan oo kale tusaale ahaan imika xaj lama xidhan karo makaaniguna waa kuwan xadiiskan soo socda aynu arki doono meelaha laga xidhanayo ee loo sharciyeeyo dadka inay ka soo xidhaan <clears throat> an ibn cabaasi radi allahu canhuma ana nabiya sala allahu alay waqata wuxuu xadiday waqata bimacnaa xadada miiqaat laftiisa waa shay muxadado xad loo sameeye liahli lmadinati reer madiina dalxulayfa meesha la dalxulayfa waliahli shaamna reer shaamna wuxuu الجحفة waqtiyeeyey aljuxfa waliahli najdina reer najdina qarna almanaasil waliahli lyamanna yalamlam hunna meelahani hunna ay hadihi alamaakin meelahani lahunna dadkaasay u ahaadeen lahunna lihada albilaad bilaadkaasay u ahaadeen iyo waliman ciddii ataa calayhina yimaada ee min gayrihina iyagaan ahayn oo miman cidiia ah, araada doona alxaja xaj doona iyo alcumrata cumro waman kaana duuna dalika ninkii ka sokeeya waman kaana kii hada duuna dalik ay duuna almawaaqiit oo macnaa waxa weya aqrabu ila aqrabu ilaa maka min almawaaqiit mawaaqiiddiiba xaggii maka uga dhow fa min xayu ay fa yuhilu wuxuu ka xidhanaya min xayu meel buu ka xidhanaya anshaa anshaa alqasda waniya halkaa uu qasdiga iyo niyadda ka bilaabay ayuunbuu ka xidhanaya xataa ahlu makata xataa reer maka min makata makay ka xidhanayaan mutafaq caleyh وعن caiشha رadي الlaه عanهa أن النabiya slى الlه alay sl nbigu waqta wuxuu waqtiyey لأhli الcراaq daata cirqin meesha daata cirq rawahu abu daawuud wanasaa-iyu wa aslu xadiiskana asalkiisu cinda muslim ayuu ahaaday min xadiisi jaabir radi allahu canhu ilaa ana raa ilaa ana raawiyahu laakiinse raawigiisa ayaa shaka ka shakiyey fii rafcihi jaabir raawiga ka soo warinaya ayaa wuxuu ka shakiyey fii rafcihi rafcintiisa bimacnaa xadiiskuba marfuuc ba mise waa hadalkii cmr بن khaaab e, jaabir w fi bukhaariy ana cumar radi allahu canhu huwa ladii kii weyaan waqata waqtiyeeyey daata cirqin meeshana daata cirq cumar bash ayaa u waqtiyey liahli اciraaq wa cinda axmeda wa abi dawuuda wtirmidiy can ibni cabaasi radi allahu canhuma ana nabiya salى اlahu alay slm nebigu waqata wuxuu u xadiday liahli اlmashriq alcaqiiqa goobta la hahdo caqiiq meelahan dhowrkan xadiis sheegayaan amba labadan xadiis ay sheegayaan waxa weeye waa almawaaqiit almakaaniya oo xajku iska leeyahay dee loo xadiday markaa dadkii maadaama maka ay dee jihooyin kala duduwan kaga imanayaan qaarba dhinac bay kaga imanayaan waxaa loo sakiray iyadoo arrintani ay tahay arrin dee tawqiifiya haddana qof walba halkii uu ka beegnaabaa marka xulayfa dhalxulayfa waa meel magaalada madiine aada ugu dhow oo iminka magaaladuba inay de markaa in yaro anba ay gaadhayba oo masaajid weyn laga dhisay meelahan o dhan imika markaa masaajida laga dhisay oo lagu diyaariyey dadku ay ka meedhanayaan ay ku diyaar garoobayaan marka laga reebo daatu cirq oo iminka iyada laga guuray waay haddaba markaa meelahaasi in laga soo xidho waa waajib qofkina inuu ka xidhaaba laazima axaadiista marna waynu arki doona dalxulayfa waxaa ka imanaya waxaa ka xidhanaya ciddii reer madiine ah. iyo cidii kale intay meel kalaba ka timid sida xadiiska inta dambe ku jirta waliman ataa calayhin dalxulayfa kusoo beeg halkaas kusoo xidhanaya tusaale ahaan iminka soomaalida o kale qaar badani waxaa laga yaabaa inay cumradoo kale madiine laga dejiyo marka koowaad oo diyaaraddu ay xaggaaba fadhiisato oo makaba la dhaafo maka kolleyba de markaa lagaba dego de laga degay laakiin de inay madiino tagaan madiinada way ka fogtay marka hadhow markay soo madiine ay joogaan muddo inay kasoo xidhaan dalxulayfe kasoo xidhanaya marka cid kasta oo dee soo marto halkaasi reer shaam oo kalea laga yaabay marka qaarkood kasoo xidhaan hadday u dhowdahay halkaasi aljuxfana waa reer shaam baa loo sharciyey juxfa marka xulayfa waa geed bay culimadu ihahdeen ka bixi jiray meeshaasoo markii dambe meeshan abyaaru caliyin iyo waxbaa loo bixiyey ceel ku yaalay waxaa kaloo yidhahda cali baa kula dagaalamay jin kula dagaalamay lakin qadiyadda cali baa jin kula dagaalamay waa been bay leeyihin marka thalxulayfa meeshii xulayfaha lahayd waa halkaasa laga so ka soconaya juxfana waa iyaduna magaalo qadiima ah, qaryatun qadiimat cala dariiqi bayna maka walmadiina ijtaxafaha sayl wa taqcu fi januub sharqi min raabiq maa yuqaaribu hamsa cashara kila ah. wahiya kharaab alaan wahiya kharaabun alaan wayuxramu annaasu min raabiq wayuxrimu annaasu min raabiq qablaha bimasaafa yasiira juxfa ijtaxafa asaylu meesha waxaa lagu bixiya daad baa qaaday magaalo tuulo yaro qadiim ahayd beriga hore laakiin waa laga guurayo iminka waa kharaab waa dhul la deganayn kharaab hadii la dhahdo waxaa jirta tuulo weyn oo ku dhow la dhaha raabiq oo dadku iminka ay ka soo xidhaan oo iyada xoogaa ka hershayso waxaanay u jirtaa markaa sida ay yidhaahdeen culimadii garanayay boqol iyo lix iyo siddeetan kilomitr kilomitr mia wa sittun wa hamaanuun kiilan taqriiban meelahaas waana waddo lasoo maro waddada lafteeda lasoo marayo marka magaalada madiine laga yimaado laamidaa lasoo maryo lafteeda ayay ku taallaa halkaana waa laga so xidhay jexfo laga soo xidhanay oo reer shaamba ka soo xidhanay iyo ciddii kale ay kusoo beegantay dalxulayfa iyadoo afar boqol iyo labaatan kilomitr arbacamiya cishruun kiilan ayay u jirtaa iyadu waana halka ugu fog abcad lmawaaqiit ila alxaram aw ilaa maka waa dalxulayfa reer najdi najd waa ciraaq iyo xijaas qeybo ka mid ah oo jihada bariga weeyaan marka magacada ma kala joogo xagga bariga oo kale weeyaan najdigaas nefsina asalkeedu waa dhul taaga halkan ay soomalidu ka dhaan oogada oo kale weyaan carabi ahaan saasay noqonaysa nafsi markaa nafsi xagga sacuudiga ku taalla iyo nafsi ayaa kala jira markaa way is wada waa magaalo madaxa sacuudiga iyo mandaqa sharqiya bashrada iyo ciraaq iyo gruubkaasi xaggaas oo dhan ayaa nafsi noqonaysa iyo manta qeyb ka mid ah. ay ku beegan qaarkood baa ku beegan lakiin reer yman iyagu koonfur bay soo xigaan xaggeenanay soo xigaanoo inagiyo iyaguba yelamlam baynu ka xidhanaa meesha la dhado ah, yelamlam oo lakin dee sacuudiga ku taalan maka kuwal iminka magaalada maka ayuu jiraa xoogaa isna waliahli nafsi qarni lmanaasil qarni lmanaasil waxaa kaloo loo yaqaanaa iminka asayl alkabiir magacaasa uu ku caan yahay oo boodharka iyo aad ku arkaysa iyagoo ku qoran tahay sail kabiir waxaanay u jirtaa sideed iyo toddobaatan amaaniya wasabcuun kiilan min min baطni اlwadi ilaa maka xoogaah yolamlamna boqol iyo labaatan kilomitr meelahaas ayaa lagu qiyaasay isagana sida la yidhi oo xagga koonfurta ayuu soo xigaa isna reer ciraaq juxfana way soo maraan oo imika xaggaasi ka so xidha ama saylu kabiir bay soo marayaan laakiin marka hore xadiiskan kale waxaynu ku haynaa nebigaa u xadiday caleyhi isalaatu wasalaam maya cumar baa xadiday sidee la isku waafajiy waxay leeyihin rasuulku alay slat slam marka hore uu sheegay oo daatu cirqin ka soo xidha wey daatu cirqina waa waadi waa doox caqiiqna isagunbaa la haha isma khilaafayaan isaga laftiisuma jihadiisa dhinacyadiisa meel kamid ah caqiiq laga ihahda marka ana nabiya sal l sl waqata liahli lmashriq reerkii reer barigii manaa qoladii bariga ka xigtay magaalada maka oo reer ciraaqi qolooyinkaasa ah. caqiiq buu uxadiday caqiiqna waa isla daatu cirqi unsa yidhahdeen culimadii aqoonta ulahayd oo dooxaasuma xaggiisa kalena waxa laga idhahdo daatu cirqin ubaa laga idhaahdaa daatu cirqina asalkeeda waa waa buur meesha ku taalo oo u gudban ayaa lagu magacaaba jabal markaa rasuulka aleyh isalaatu wasalaam markii hore yidhi waxa ay ka soo xidhanayaan reer ciraaq daatu cirq markaas reer ciraaq dee xaaladan iyadaa ma islaaminba la soco ya fadl reer ciraaq may ma islaamin iyo dad badan oo rasulka ala sl reer shaam ma islaamin markaanu rasulku ley halkaas ka so xidhan doono waa arrin ijtihaad iyo qeyba haddana uu sii sheegay rasulka alay slat slam lakiin arrin baa ku jirta weliya sheekh muthaymin oo ah in la furan doono dhulkaasi oo bilaad ulislaam ay isku bedeli doonto mar hadday kasoo xidhan weeraradu way kasoo xidhan doonaan dabeedna cumar mu ogeyn xadiiska halka xadiiskaa tilmaamaya inuu rasuulku alay slat slam daatu cirqi u xadiday ayo iyo u xadiday ya reer ciraaqde muu mu isagu ijtihaad buu sameeyey oo wuxuu sidi markaa saylulkabiirku la simayey markaa oo culimadu waxay dhahdaan miiqaadka shardi maaha inaad ku baydho haddii aad markaa aanad ku baydho xataaye adigoo la siman aad xidhato wuu ansaxaya oo imika marar badan diyaaraddii baa laga yaaba inay dul mareyso amba ay meel ku dhow mareyso khad ku dhowna ay mareyso oo dabeetee dadka lagu baraashinya xidha laleeyahy halkaas imika waa lagu beegan wuxuu is halka iyaga ku beegan halka iyaga ku beeganee iyagana u toosan miiqaadka uguna dhow iyaga unuga dhig dabeetna daatu cirqin buu uxadiday isagu daatu cirqin markuu xadiday ayuunba waxay waafaqay ijtihaadkii cumar iyo xadiiskii nabiga caleyh isalaatu wasalaam taasi waxay kutusaysaa fadliga iyo ilhaamka ilahi subxana wa tacala cumar ku ilhaamiyey marka markan asxaabta qaarkood ay soo wariyeen cumar baa xadiday iyagu dee halkaa u gooyey tii horunbay tii cumar bay arkayaan markan kalena waa caisha waatan tiri ana nabiya sal l slm qatal ahli ciraaq dadka kale aan markaa iyagu halkaa matalan ku beegnayn reer sham baan ahayn laakiin ka soo qaad amba diyaaradii la baydhay amba baabuurka la amba safarkii miiqaadkaasunba iska ka xidhanya la odhan maayo ciddaasunbaa ka xidhan karta saa qofka isagu intaasoo boqol iyo kilomitr bay u jirtaaba tan aynu arkayno ninka isagu magaalada makaba u dhow ka waran halkaasuma ka xidhanaya bartaa uu joogo reer maka ka waran reer maka waxay ka xidhanayaan iyagu maka dhexdeeda ayay xajka ka xidhanayaan cumrada culimada in badanoo kamid waxay idhahdeen cumraduna waa lamid oo maka dhexdeedubu ka xidhanaya laakiin waxaa daliilku u dhowya culimadana in badan ay sheegeen oo axaadiisna ay ka daliishadeen xadiiska caisha ka daliishadeen in reer maka markay cumraysanayaan ay xilliga tegayaan dhulka aan xaramka ahayn oo isla maka un maantana kamid a maka dee aada u ballaarhateen oo halkee ah tanciim iyo meel kaloo dee lamid a ah, halka ugu dhow aqrabu alxil dhulka xilliga ah meesha ugu soo dhow may ka xidhanayaan oo waa laazim taasi markay doonayso cumraysan saa awgeed markaa meel tanciim la odhan jiray ayuu rasuulka ala sl caaisho amray inay kasoo xidhato ayuu geeyey kasoo xidho halkiiba iminka masaajidka gaadhsoo masjidu caaisha la dhahdaa halkaasaa dabeeta dadku ay kasoo xidhaan waana islamaka gudaheeda un maanta وعن بن عbاس رضي الله عنهma أن نبy sلى اه علي sلم wqta wuxuu wqtiyey لأهل المdينة dلxulayfa meesha dلxulayfa ولأهli شhamna الjuحفة ولأهli نجدna qarna المنازل ولأهli اليمن ylmlm huna meelahaasi lahuna iyaga u ahaaday dadkaa loo xadiday iyo waliman cidii ataa calayhina yimaado halkaa oo min غayrihina iyaga aan ahayn dadkii deegaankaas aan ahayn oo miman araada الxaja cidda doonto xaj iyo cumrata xaj iyo cumro وman kana duna dalik وman kaana kii ahaaday duna dalik mid ka sokeeya duna dalika almawaaqiit mawaaqiidda ka sokeeya oo aqrab ilaa maka maka u dhow fa min xayu anshaa ay fa min xayu anshaأa asayra aw ilqasda wالniya halkaa uu kasoo bilaabay oo niyadda kasoo bilaabay xataa ahlu makata min maka mutafaq aley xataa reer maka makay ka xidhanayaan markaa taasi waxaa kaloo daliil u tahay horta ixraamka waxa weeyaan waa niyat dukuuli fi nusuk bay culimadu dhahan ixraam maxaa looga jeedaa niyatu addukhuul fi nusuk waa inuu qofku niyeeyo inuu xajkii xidho ama cumradii xidho markaa markuu meeshii yimaado u niyeynaya dee nuucii u xidhanayay waxaa laga qaatay xadiiskan oo culimadu isweydiiyaan maka ma la geli karaa biduuni nusuk mise laabudda inaad cumro xidhato amba xaj aad xidhato maka haddaad doonaysa inaad gasho ma laabuddaba ah inaad ixraam jiro mise qofka hadduu tijaaro iyo ganacsiya amba inuu iska joogo iyo wax lamida ah uu dee uu socdo shardi maaha in cumre waxaa daliilku u dhow yahay inaanu shardi ahayn arrintaasi culimada qaar baa yihi waa shardi inu xataa cumre aan iska soo gelinayn marka xadiiskan laga fahmayaayo miman araada alxaja walcumra qofka xaj iyo cumro doona maxaa laga qaatay kii aan isagu doonini dee laasim inaan ahayn meelaha uu ka xidho inuu soo maro ee iska soo geli karaa waana sidaas markaa qofki wuu iska geli karaa maka haddii u ujeedo kale da u yimi matala oo aanu markaa xaj iyo cumro toonna ujeedin biduuni nusuk buu kusoo geli karaa iyaday wanagsanta de inu iskaba cumreyso haddaba masale kale ayaduna halkan ka soo baxday oo ah qof baa marka hore uma ujeedin baa cumro iyo xaj toonna ma kuu doonaya inuu iska tago miiqaadkiina wuu soo dhaafayba oo wuxuu usoo dhaafay dee qasdigiisa uma ahayn xaj iyo cumraton markii uu soo dhaafay ee uu markaa maka ku dhow yahay ambaba maka dhexdeedaba uu joogo ayuunbaa waxa ku dhalatay wanada iskaba cumrayso ama iska xaji muxuu sameynaya marka xajkii halkaasuu maka xidhanaya isaguna ama maka dhexdeedu ka xidhanaya amaba xaguu ka xidhanaya xaggaa kale markuu miiqaadka soo dhaafay uu soo marayey ayuu ka xidhanaya oo haddaanu marka hore laakiin marka hore hadduu ujeedadiisu tahay cumro iyo xaj laabudda inuu miiqaadka kasoo xidho oo aanu soo dhaafin biduuni ixraam وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت وxu لأهل العراق ذات عرق رwاه أبو داود ونسائي وأsل عnda mسلم من xadيث جابر رضي الله عنه إلا أن raawiyahu wariyihiisaahi shaka fي rفcihi wuxuu ka shakiyey xadiisku marfuucnimadiisa وفي البخاري عن cمر رضي الله عنه اldي kii weyn wqta ذات cirqin waaba mوqوف hadalka no lakin way iswaafqabeen mوqوف iyo marfuuci cmar baa xadiday وعند أحمد وأبي dاود والترمذي عن بن عباس رضي الله عنهma أن نبي صلى اه علي سلم nبgu wqta wuxuu wqtiyey لأهل mشhرق reer mشhriq wuxuu wqtiyey waa reer cراaqune hadaad ogto reer mشhriq marka maka la joogo waa reer cراaq alcaqiiqa marka caqiiqna waa daat cirqin umen an caiشha radi alahu anha qaalat waxay tii kharajna waan loo baxnay maca nabiyi sala la ala sl nabiga caama xajat ilwadaac sanadkii xajkii sanadkii sagoodsiga fa mina waxaa naga mid ahaa man ahalla bicumratin mid cumro xidhay wa mina waxaa naga mid ahaa man ahalla bixajin mid xaj xidhay iyo cumratin cumro wada socda wa mina waxaa naga mid ahaa man ahalla bixajin mid xaj keliya xidhay wa ahalla uu xidhay rasuulu llahi sala lah alay sl rsulku bilxaji xaj buu xidhay fa amaa man mid miya ahalla xidhay bicumratin cumro faxalla wuu xalaaloobay markuu cumradii la yimi acmaashadii wa amaa man mid miya halla bixajin xaj xidhay aw jamca isku geeyey alxaja walcumrata falam yaxiluu may xalaaloobino xajkii kamay xalaaloobin iyo cumradii xataa kaana yowmu naxri ilaa uu ahaaday yowmu naxri maalintii dhuundhowga oo ah maalinta tobnaad alyowm alcaashir min dilxija ilaa maalintaas oo dee acmaashii lala yimi waaweynaa mooyaane xadiiskan wuxuu tilmaamaya wujuh اlixraam baabkaa bayn malaa ka bodnay soo maha baabu wujuh alixraam wa sifatih baabu wujuuhi اlixraami wa sifatuh wejiyada ixraamka waxaa looga jeedaa wujuuh bimacnaa anwaac alixraam xajkan la xidhanayo ixraamku ah niyat اdukuul fi nusuk noocyadii markaa ixraamku aw niya dukuul fi lixraam kolba kii laga cabiro waa isku midune waa saddex nooc anwaac lixraam halaath waa altamatucu walqiraan walifraad ku soo celi altamatucu walqiraanu walifraad saddexdaba xadiiskan aynoo sheegay marka ka u fadliga badan yahay noo dambayse sifada mid kastaaba ifraadka aynu ku bilowno ifraadku sida la arkayaba waa xaj keliyu xidhanaya marka waa waa bilihii xajka laakiin markasta la soco saddexdan goor goormay dhacayaan bilihii xajkay dhacayaan xaj keliya xidhay wuxuu labayk allahuma xajan buu odhanaya wuxuu niyeynaya xaj keliya midina cumruu xidhanaya bilihii xajka laakin maaha cumro kale waqti kale ah oo waa cumro cumrat fi ashhur اlxaj kaasina cumruu xidhay midina xaj iyo cumruu isku geynaya hal mar oo waxaa dh labik allahuma xaja wa cumrata labadaa markuu isku geeyo qiraan baa la odhanaya wuu xidhiidhiyey isagu oo waa qaarin isagii kan kalena xajkii unbuu hadhow dib u xidhanaya maalinta sideedeed marka la gaadhay yowmu tarwiya maalinta sideedeed dilxiju dib u xidhanaya xajka ka tamatucu markaa tamatucu uu ku raaxaystay weeyaanoo labadan kale ee xajka iyo cumrada xidhay ka soo qaad bishii shawaal baa la xidhnay ka soo qaad intaa xajka laga gaadhayo labada bilood ee hadhsan oo dhan iyo dheeraadkaa ah. qofka qaarinkaa iyo qofka xajka xidhay dharkiina iskama bedelayaan sidii bay ahaanayaan waa saasay de markaa ahaanayaan iyagu wixii maxduuraat ixraam wixii maxduuraat ixraam la odhan jiray o dhan ixraamku uu xaaraam yeelayey oo dhan way iska ilaalinayaan ninkan mutamatic ay noqotay wuu iska cumraysanayaa cumradii markuu xidho ee uu dawaafo ee uu saciyo ee timaha xiirto bes dooxiisu ka dusaya waa dharkiisibu iska xidhanaya dumarkii wixii o dhan waa iska banayn kaas waa mutamati oo iska raaxaystay ka dhigantay isagu marka saa loo ego xadiiskana saddexdiiba markaa way sheegtay caisha o oh, kharajna maca nabiyi sala lla ly slam caama xajat alwadaac fa mina waxaa naga mid ahaa man halla bicumratin mid cumro xidhay waa kuwankaasi markaa wa mina waxaa naga mid ahaa man ahla bixajin cumratin mid xaj iyo cumro xidhay waa kaasina wa mina waxaa naga mid ahaa man ahalla bixajin mid xaj xidhay wa ahalla wuxuu idhay waa mufridkii wa ahalla rasuulu lahi sal sl bilxaji rasuulku xaj arki doona iyada rasuulku maqaarin buu ahaa mise mufrid buu ahaa fa amaa man ahalla halkan xadiiskan caisha waa laga fahmaya bilxaji fa amaa man mid miya ahalla bicumratin faxalla isagu xalaalabay goormu xalaaloobay dee markuu cumradii la yimid weya وأmا mن أhل بxaجi أو جaمع الحaج والcمرaةa falam yaحil may xalaalin حatى kaana yوم النحri ilaa maalintii yوم نحri la gaadhay acmaaشhii xajka lala yimid ilaa intaa may xalaaloobin lakin rasulka goortu baxay ba ahaa dulxijo laftigeeda oo dee toddobaad wax ka badan may sii joogeen ama maalmo yar bay joogeen saasay ahayd marka